بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحاabته الكرام أجمعين الحamdu لله ilahay waxaan uga mahad celineynaa mar kale casharkeennii iyo dersigeennii kitaabkii yaquut النafiis oo madhabka imaamu shaafiعي raximah الlahu taعaalى aanu akhrisanaynay mar kale ilaahay dib inoogu soo celiyey ayaanu u mahad celinaynaa waxaan ilaahay weydiisanaynaa ilaahay subxaanahu watacaala qabuul inuu ilaahayna siiyo dembi dhaafna ilaahay una siiyo xusnu اlkhaatima qaala shaykhu raximah اllahu tacaala aljumucatu haada midkani xukmu اljumuca waa jumcada xukunkeedii halkan sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu doonayay inuu uga hadlo jumcada iyo axkaamteedii maalinta jumcada maalmaha usbuuca maalinta ugu khayrka badan ayuu ku tilmaamay nabigeenu salى اllahu waslm wbaaraka calayh xadiiskii imaamu muslim uu saxiixiisa ku warinayey ayaa rasuulku salى اllahu عalayh wasalam wuxuu ku yihi khayru yowmi طalacat fiihi الshamsu yowm اljumuca maalin qoraxdu ay soo dhalato waxaa ugu khayr badan maalinta jumcaha sida axaadiis fara badan ku soo aroorana khasaa'ista maalinta jumcada waxaa ka mid a qiyaamuhu wuxuu dhici doonaa maalin jimco ah laakiin jumcada ay tahay la garan maayo jumcada ay tahay iyo sanadka ay tahay ilaaha garanaya subxaanahu wa tacaala laakiin nabigeena salى اllahu عalayh wasalam wuxuu axaadiis fara badan inoogu sheegay maalinta ay qiyaamuhu dhacayso inay tahay maalin jumco ah marka waa maalin weyn maalintaas jumcaha saacatulijaaba ku jirta sida nabiga salى اllahu عalayh wasalam inoo tilmaamay saacad ducada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu aqbalayo ayaa ku jirta maalinta jumcada maalintaas jumcada marka salaadan jumcada ee la tukanayo axkaamteedii iyo shuruuddeedii ayuu sheekhu ka hadli raximah اllahu tacaala salaadaasina nabiga salى اllahu عalayhi wasalam aad ayuu u adkeeyey aaduuna nagoola dardaarmay nebigu salى اllahu عalayhi wasalam walidaalika waxaa ku yimid kitaabkan uu iska leeyahay yani imaamu اlbayhaqi ee xadiiska ah ee la yihaaho shucab اliimaan kitaabkaas waxaa ku yimid xadiis nabigeena salى اllahu عalayhi wasalam laga wariyey oo nabigu salى اllahu عalayhi wasalam uu yihi man taraka اljumucata ثalaaثa min gayri cudrin qofkii salaada jumcada ka taga saddex jumco isagoo wax cudurdaar ah ee sharci ah aan lahayn faqad nabada اlإslaama waraaءa dahri islaamnimadii wuxuu ka tuuray dhabarka gadaashiis yacni diinta uu sheeganayo waa diin uun magac iyo carabka uu ka sheeganayo mooye dhaqan meeshaa ma yaallo dhaqan islaamnimo iyo dhaqan diineed meeshaa ma yaallo xadiiska bayhaqi ayaa ku wariyey shucab اliimaan <coughs> nabiga salى اllahu عalayه wasalam wuxuu yihi man taraka اljumucata ثalaaثa min gayri cudrin qofkii salaada jumcaha ka taga saddex jumco cudurdaar la-aan faqad nabada alislaama waraa'a dahrih islaamnimadii wuxuu ka tuuray dhabarka gadaashii yani diin ma jirto wey diin carabka uu ka sheeganayo mooye aljumucatu jumcadu ragcataani laba ragcaw labadaas ragcadoodoo tu-addayaani ee la gudanayo waqta duhri waktiga duhurka la gudanayo fi lyowmi yoomka dhexdiisana la gudanayo yoomkaasoo almacruufi ee la yaqaan salaada jumcadu sheekhu wuxuu ku yidhi waxay ka kooban tahay laba ragco ayay ka kooban tahay labadaas ragcana sida raajixa ah waa laba ragco mustaqilo ah oo madax bannaan laa duhrun maqsuura salaaddii duhurka oo la gaabiyey ma aha waa salaad madax bannaan wey salaad duhur la gaabiyey laguma tilmaamayee waxaa lagu tilmaami waa jumcada labadeedii ragco oo madax bannaan laakiin la dhihi maayo waa duhur maksuuraan soo tukaday duhur lasoo gaabiyey ayaan soo tukaday qofku ma dhahaye waa salaad ma laba ragco oo madax bannaan wey labadaa ragcoo tu-addayaani la gudanayo wakta duhri waktiga duhurka la gudanayo filyowmi yoomka dhexdiisana la gudanayo yoomkaasoo almacruufi la yaqaan waa maalinta jumcaha laba ragco oo la tukanayo shuruudu wujuubi اljumuca haadihi tani shuruudu wujuubi اljumuca jumcada wujuubkeedii shuruuddeedii ayuu u baab yahay halkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa shuruudaha qofka jumcadu ay ugu waajibto jumcadu waxaa jira dad aysanba waajib ku ahayn oo sharcigu uusan waajib uga dhigin iyo dad shuruuddan haddii laga helo jumcadu ay waajib ku tahay shuruudu wujuubi اljumuca jumcada wujuubkeeda shuruuddeedii sabcatun toddoba shardigu qofkan marka la leeyahay jumcadu waajib ayay ku tahay waxaa laga fiirin toddoba shardi qofkii laga helo waa waajib jumcada inuu tukado alislaamu islaannimo islaannimo la yihi maxaa baxay falaa jumcata calaa kaafir ruux gaala jumco walaa salaadaha kalena waa la mid oo markaa la leeyahay tuko ma jirto leannahu waxaa ka horeeya inuu xerada soo galo oo towxiidka uu soo galo soo islaamo walbuluuqu qaangaar wey qaangaar la yidhi maxaa baxay falaa jumcata calaa sabiil ruux saqiir ah jumco laguma lahan iyo waajibaadka kalena waa la mid salaadaha kalena waa la mid walcaqlu garasho wey qofku inuu caqli iyo garasho leeyahana waa shardi garasho la yidhi maxaa ba hadduusan garaad lahayn oo qof iska majnuun ah waa qangaar laakiin wuu waalan yahay isagana jumca walaa gayruhaa jumcada iyo salaadaha kale wax ku waajibaya ma jiraan qofku hadduusan ba caqli lahayn walxuriyatu xornimow waxaa kaloo shardiga qofku inuu xor yahay hadduu addoon yahay oo qof la addoonsanayo yahay xilligii hore waxaa jiri jiray dad la addoonsanayo gaalada laga soo qafaasho hadduu addoon yahay qofku isagana jumcadu waajibkuma ahan wadukuuratu ragnimow waxaa kala shardi ah qofku inuu yahay nin raga inuu yahay waa shardi maxaa baxay haweenkii haweenka iyagu jumcadu waajibkuma ahan laakiin meesha jumcada lagu tukanayo oo masaajidka jumcada lagu oogayo haddii haweenku ay yimaadaan oo jumcada ay wax ka tukadaan ajirkii jamaacada way helayaan jumcaduna waa ka ansixi jumcadu sida dadka kale uga ansaxdo ayay iyagana uga ansixi laakiin waajib kuma aha ulajeedada waa sida sida ragga ay waajib ugu tahay iyaga waajib ma aha laakiin goobta jumcada lagu tukanayo hadday dumarku yimaadaan sida raggay u tukanayaan waana ka ansixi ajirka raggu helayaan mid la mida ayayna iyagu helaya wasixatu caafimaad waxaa kaloo shardiga qofku inuu caafimaad qabo hadduu xanuunsanayo waxaa ku dhacay ama uu haystaa cudurdaar sharci ah qofku hadduu xanuunsanayo waan soo marnay salaada jamaacada iyo jumcada cudurdaarada qofku ay uga dhici karaan waxaa ka mid a xanuun hadduu xanuunsanayo xanuunkaasna uusan masjidkii la iman karin isagana jumcadu waajibkuma aha waliqaamatu nagaashiyow waxaa kaloo shardiga qofku inuu meesha uu ku nag yahay qof meesha ku nag oo muddo meesha joogay waddanka joogay inuu yahay farqiga u dhexeeya almuqiim iyo almustawdin labada mas'ale marka laga hadlayo shuruudu اlinciqaad iyo marka laga hadlayo shuruudu wujuubi اljumucana labay kale yihiin ayagana yacni waxaa labo kale ah shuruud اlwujuub iyo shuruudu inciqaadi اljumuca qofkani yani waxa hadda fasalka uu ka hadlayo waxaa weeye qofka jumcadu ay waajib ku tahay laakiin kama hadlayo fasalku qofka afartankii afartankii jumcadu yacni laga tirin jiray oo jumcada ugu yaraan waxaa tukan karaa afartan qof afartankii qofka soo gelaya iyo qofkaan soo gelayn fasalku kama hadlo kaa si gaaraa ah looga hadli doonaa laakiin hadda waxaa laga hadlayo fasal ka hadlayo waxaa weeye qof walbee jumcadu ay ku waajibto leanna waxaa jira qof afartankii oo jumcadu ay ku xirmi jirtay qof geli karin jumcaduna ay waajib ku tahay ayaa jira muxuu yahay qofkaas waa qofka muqiimka ah laakiin mustawdinka aan ahayn waa muqiimu laakinahu laysa bimustawdin muqiim waaye laakiin mustawdin ma aha farqiga udhexeeya maxay tahay marka muqiim iyo mustawdin muqiimka waxaa la yidhaha huwa اladii nazla biاlbalda waa qofkii magaalada soo degay walam yanwi aana niyeysan alistidaana inuu waddanka dhigto maala waa qof daalibulcilmiga magaalada wuxuu usoo doontay inuu cilmi ka barto cilmiga hadduu bartana wuxuu rabaa deegaankiisi iyo gobolkii uu ka yimid oo rasmiga ahaa inuu dib ugu laabto qofkaas daalibul cilmiga jumcadu ma ku waajibtaa waajibay ku tahay leanna waa muqiim muqiim wey laakinahu laysa bimustawdin laakiin ma aha dadka waddanka degan ka mid ma aha oo degaan rasmiya ma aha laakiin waa qof muddo raba inuu joogo oo cilmi uu ka barto kaas marka waxaanu ogaanay muqiimaa la yidhaha qofka noocaas waxaanu ku misaalinay qof daalibulcilmiga gobollada ka yimid magaalada muqdishona usoo doontay cilmi niyadiisuna waxay tahay cilmiga markuu barto inuu dib ugu laabto deegaankii iyo gobolkii uu ka yimid laakiin niyadiisu ma aha inuu meesha dego degaan uu ka dhigto mustawdin isaga waxaa la yidhaha wa huwa اladii yactabiru اlbalad aladi huwa fiihi waطanahu huwa اladii yactabiru اlbaled aladi huwa fiihi watanahu waa qofka magaalada uu degan yahay ka dhigtay wadankiisii iyo magaaladiisii laa yusaafiru minha magaaladan aan ka safrayn laa sayfan xilliga jiilaalka kama socdo walaa shitaan xagaygana kama socdo magaalada kama tegayo ilaa lixaajatin dan inay timaado mahan waa qof magaalada deegaan rasmiga ka dhigtay ma rabo inuu waddan kale iyo gobol kale iyo midna uu aado ma rabo ilaa inay waddankaa danu ka gasho oo tijaaro iyo waalidka inuu soo siyaaranayo iyo dan uun inuu waddanka ama xaj inuu aadayo iyo waxyaalo noocaasa inuu waddanka uga baxo mooye magaaladee dan kale ma rabo inuu waddanka uga baxo kaana waxaa la yidhaha mustawdib marka sheekhu wuxuu ku yidhi waliqaamatu waa shardi qofku deganaasho yani magaalada inuu ku neg yahay walow yuusan ba ahayn qofka si rasmi u degay meesha maxaa soo gelaya marka aliqaama kii daalibulcilmiga ahaa jumcada waa ku waajibay ilaa lannahu muqiimu meeshuu ku neg yahay laakiin wuxuu rabaa markii dantiisa uu ka dhammaysto inuu ka guuro shuruuddaa toddobada ah ayaa loo shardin qofka jumcadu ay waajib ku tahay shuruudu sixati اljumuca haadihi tani shuruudu sixati اljumucati jumcada ansixideedii shuruuddeedii wey halkana sheekh wuxuu uga hadlay raximah اllahu tacaala shuruudaha jumcadu ay ku ansixi karto shuruudu sixati اljumucati jumcada ansixideeda shuruuddeedii sitatun lix wey lix shardi mid ka mid ah haddii la waayo jumcadu ma ansixayso kownuhaa jumcada ahaanshadeeda kulluhaa jumcada kulligeed inay ahaato fii waqti duhr waktiga duhurka waa in la tukado jumcadii dee keligeed ma ahane waxaa loola jeedaa jumcadii maca khudbatayha jumcadii iyo labadeeda khudbaba waa inay dhacaan oo ay ku soo beegmaan waktigii la tukan jiray salaada duhurka haddii laga soo hormariyo khudbadii salaaddii duhurka waktigiisii laga soo hormariyo ama jumcadiiba laga soo hormariyo salaaddii duhurka ka hor wax ansaxayaa ma jiran ama waa laga daba mariyey khudbadii waxaa la akhriyey ama salaaddii jumcaha waxaa la tukaday duhurku markuu baxay waktiga duhurku bixi jiray waktiga duhurku bixi jiray ka bacdi ayaa la sameeyey ma ansaxayso wa iqaamatuhaa jumcada oogiddeedii waa shard fii khudati اlbaled ay fii abniyati اlbaled magaalada dhismaheeda dhismaha dhexdiisa waa in lagu oogo meesha magaaladu ay ka camiran tahay oo dhismuhu ku yaallo halkaa waa in lagu ogoo lagu tukado meesha magaaladu ka camiran tahay oo dhismuhu ku yaallo la yidhi maxaa baxay haddii magaalada dhanba inta lagala bixiyo jumcadii meel lama degaana la geeyo oo la yidhaha lama degaan oo wax deegaanoo magaalada ku yaallay wax guri ka dhisan aysan jirin ayaa jumcadii aan ku dukanaynaa ma ansaxayso meesha deegaanka ay guryuhu ka dhisan yihiin oo dadku degan yahay waa in jumcada lagu ogo wa an tusalla ragcatu ragcadana waa in la tukadana waa shardi ragcadaasoo aluulaa ee ugu horeyso ragcadaasoo minhaa salaadii jumcada ka mida jamaacatan fii jamaaca jamaacad dhexdeeda waa in ragcada ugu horeysa waa in lagu tukado waxaa kaloo shardiga ugu yaraan waxaa kitaabku ka hadlaya weye calaa aqali اlaxwaal xaaladaha midda ugu yar ugu yaraan ragcada ugu horeysa waa in jamaaco lagu tukado ragcada ugu horeysa marka haddii jamaaco lagu tukado ragcada labaad haddii qof walba uu la yimaado niyat اlmufaaraqa ragcaddii labaad markii loo istaagay nin walba jumcada ka qeyb gelaya wuxuu niyeystay imaamka inuu ka goosto oo keligii uu tukado jumcadaasi ma ansaxa mise ma ansaxayso jumcada saxiixa لأnه شharcigu muxuu shardi ka dhigay ragcada ugu horeysa bis ayaa shardi ah in jamaca lagu tugo laakiin sida ajirka iyo khayrka iyo barakada ku jirto waa in labada ragcado labada ragcado in jamaca lagu tukado sida saxda ah oo khayrka badan oo ajir ku jiro waa sidaas wa an tusalla ragcatu ragcada waa in la tukado ragcadaas alula ugu horeysa ragcadaas oo minha jumcada ka jamaacatan fi jamaaca jamaaca waa in lagu tukado wa kownu musaliihaa jumcada dadka tukanaya ahaanshadooda arbaciina afartan qof waa inay noqdaan waxaa kaloo shardi ah dadka tukanaya salaada jumcada ugu yaraan jamaaco gaaraysa afartan qof waa inay noqdaan liannahu nabigeena salى اllahu waslm wbaaraka calayh lagama soo guurin jumcooyinkii uu dadka tujin jiray weligii ugu yaraan waxay ahayn afartan qof iyagoo ka yar oo shan qof uu nabigu jumco tujiyey ama toban qof uu jumco tujiyey nabigu salى اllahu عalيه wasalam weli lama arkin walidaalika waxaa weeye jamaacada khudbadu ay ka ansaxayso ugu yaraan afartan qof wax ka yar kama ansaxayso waxaa jiray hal mar xaala طaarica ay dhacday xaalad kedisa oo nebigu isagoo khudbadii u taagan salى اllahu waslm wbaaraka calayhi magaalada madiine ganacsi inta la soo geliyey dadkuna ay ganacsiga aada ugu baahnaayeen ay dhinacii ganacsiga u dareereen dadkii khudbada dhegeysanaya waa meesha ilaahay uu leeyahay watarakuuka qaa'ima adoo taaganay kaa tageen khudbadii u taagan khudbadii isagoo nabigu u taagan salى اllahu alيه wasalam ay ka dareereen walidaalika marka maalintaas waxaa la yidhaha ilaa labiyo toban qof ayaa nabiga ku hartay salى اllahu alayh wasalam laakiin labiyo tobankii ha ku hareene isla markii way soo laabteen baaqigiina salaaddii dadka tukaday waxay noqdeen afartan iyo ka badan marka taasi looma deliishan karo in afartan wax ka yar jumcadii ay ku ansaxayso wa kownu dadka tukanaya ahaanshadeediina waa shardi arbaciina afartan inay ahaada afartankaas ah, oo min almutawadiniina kuwa wadanka degan ka mida oo ahlulwadanka ah masaladii haddaanu soo sheegayno mustawdin iyo muqiim labay kale yihin waataanu dhihin mutawadiniin haddii qofki la yihah qofka waa mutawadin waa qof rasmi meesha ka dhigtay meelna aan uga socan ilaa danu inay ku timaado mooye marka afartanku waa inu yihiin dadka magaalada deegaan rasmi ah u ah aladiina kuwaasoo tajibu calayhim اljumucatu jumcadu ay ku waajibayso weliba afartankaas deegaanka waxaa shardi ah inay ka mid yihiin dadkii fasalkii hore aan uga soo hadalnay oo jumcadu ay waajib ku ahayd ilaa fasalkii hore waxaan uga soo hadalnay shuruudu wujuubi اljumuca sabca dadkaas afartanka ah waa inay toddobadii shardiga hore aan usoo marnay waa inay oofsadaan inay oofsadaan waa shard maxaa ka mid ahaa shuruudihii aan soo marnay addukuura dukuurada ka mid ahaa caqliga ka mid ahaa xuriya ka mid ahaa si yacni caafimaadkii ayaa ka mid ahaa heelahi aanu soo marnay wa kownu musaliha arbaciina min almutawadiniin aladiina kuwaasoo tajibu calayhim aljumuca aladiina tajibu calayhim aljumuca la yidhi maxaa baxay afartankii hadduu ku jiro hal haweeney ma ansaxayso ama afartankii waxaa ku jira addoona ku jira ama afartankii waxaa ku jira soddon sagaal shuruuddii way oofsadeen hal caruura waqliyo aan qaan gaarin ma ansaxayso marka ma ansaxayso wa cadamu sabqi jumucatin jumco ka horumarinteeda la-aanteeda ow amase muqaaranati jumucatin ama jumco la xiriirsigeeda weynteeda lahaa jumcadii inay ka hormarto jumco kale ama ay la xiriirsato waa in la waayo fii beledihaa jumcadaas beledkeeda laga oogayana waa inaysan jumco kale kala hormarin ama aysan la xiriirsan waa shardi waxaa kaloo shardiga magaaladan jumcada lagu tukanayo jumco kale oo hal mar ay wada xiriirsadeen ama iyada ka hormartay waa inaysan jirin marka sidaa la leeyahay oo shardigaas uu imanayo waa magaaladii haddii hal masjid ay isugu iman karaan magaaladii haddii hal masjid kaliya ay isugu iman karaan oo hal masjid ay jumcada ku tukan karaan jumco kale lama oogi karo lama ogola jumco kale in la ogo haddii jumco kale la ogo iyadoo magaaladii hal masjid uu ku filan yahay tii hormarta ansaxaysa markaas labada jumco la kala oogay tii hormarta horumaridda xaggee laga fiira hormariduma waxaa laga fiirinaya qofkii ki masaajidkii khudbada la hormara ma waxaa laga fiirinayaa allahu akbar allahu akbar xirashada kii la hormara ma waxaa laga fiirinayaa salaamu naqsiga kii la hormara hormaridda waxa laga fiirinaya waxaa weeye takbiirat اlixraam kii la hormara labada masjid oo magaaladii baahi aysan u qabin in laba masjid jumco lagu kala ogo hal masjid magaalo yar oo hal masjid yani dhammaanteed isugu iman karta ayaa laba masjid laga kala dhisay oo labadiiba jumco lagu tukada allahu akbarta xirashada jumcada tii la hormarta taas ansaxaysa midda kalena baatil laakiin magaaladii haddii magaalo ballaaran tahay sida magaalada muqdisho ma ku noolnahay oo kale oo aysan suurto gelaynin in dadkii la yidhaaho hal masjid ha isugu yimaado markaa tacadud way bannaantay jumcadii inay tacadud wa taqadumu khudbatayni laba khudbo horumaritaankoodiina waa shardi calayha calىa salaati اljumuca salaada jumcada in laba khudbo ay ka hormaraanna waa shardi labadaa khudbo haddaan laga hormarin ee salaaddii jumcada allahu akbar laga bilaabo un iyadoo wax yacni khudbo ah oo lasoo akhriyay aysan jirin salaadaasi ma ansaxayso arkaanu اlkhudbatayn haadihi tani arkaanu اlkhudbatayn waa labada khudbo arkaantoodii labada khudbo oo la yidhi waa in salaada jumcada laga hormariyo labada khudbo waxay iska leeyihiin arkaan oo iyada la-aanteed aysan ansixayn arkaanu lkhudbateyni labada khudbo arkaantoodii khamsatun shan labada khudbo oo jumcada laga hormarinayo waxay iska leeyihiin shan tiir ama shan rugni oo mid ka mid a ah haddii la waayo khudbadii aysan ansixayn haddii khudbada iyo salaada jumcadana way isku xidhan yihin khudbadii haddaysan ansixin jumcadiina ma ansixayso salaaddii jumcadana ma ansixayso xamdullaahi ilaahay mahadcelintiisii fiihi maa fi lkhudbatayn labada khudbo ilaahay loogu mahad celiyey rugniga ugu horeeya khudbada hore iyo khudbada labaadba waa in ilaahay mahadcelintiisa waa in lagu bilaabo wasalaatu ku sallimu calى الnabiyi nabiga lagu saliyo salى اllahu waslm wbaaraka calayhi salى اllahu عalayhi waaalihi wasaxbihi wasalama fiihima fi lkhudbatayn labada khudbo dhexdooda waa in nabiga lagula saliyo salى اllahu waslm wbaaraka calayh waxaa kaloo arkaanta labada khudbo ka mida labada khudboba waa in nabiga lagu saliyo salى اllahu waslm wbaaraka calayh haddii salligii laga tago ama damiir laga dhigo khudbadii ma ansaxayso yani waa inuu caddeeyo nabiga magiciisa salى اllahu عalيه wasalam ama sifaadka nabiga tilmaan ka mida waa inuu caddeeyo laakiin damiir hadduu salligii ka dhigo ma ansaxayso maثala nabigu intuu hore usoo sheegay khadiibkii wuxuu yihi ashhadu an laa ilaaha ilا اllah wa ashhadu ana muxameda cabdullaahi warasuuluhu markaasuu wuxuu yihi salى اllahu عalayhi wasalam salligii dhamaa saas uga dhig salى اllahu عalayhi calayhida xaggee u laabanay ewel wuxuu soo sheegay rasuulkii uu soo sheegay ma ansaxayso taas maxaa la rabaa in la caddeeyo nabiga salى اllahu عalيه wasalam magaciisa ama sifaadkiisa la caddeeyo waa in la yihaaho wasalى اllahu waslama wbaaraka calى sayidina muxamed muxamed ama ama la yihaaho calىa rasuulina ama calى اlxabiibi اlmustafa salى اllahu wslm wbaaraka caleyh nabiga ama risaaladiisa mid ka mida in la sheego waa waajib wاlwasiyaةu dardaaran weye bitaqwىa alla ka cabsi in la yskala dardaarmo fiihima fi اlkhudbatayn labada khudba dhexdoodaba waa inuu dadka kala dardaarmo dhegeysanaya alla ka cabsiga lafdu اlwasiya shardi ma aha lafdiga dardaaranka uusiikum bitaqwa اllah inuu yihah uusiikum shardi ma wax kale wuu ku bedeli karaa oo wuxuu ku dhihi karaa adiicu llaaha warasuulahu meeshii uusiikum laga rabay adiicu llaaha warasuulahu waan dhihi karaa lafdu اlwasiya shardi ma aha uusiikum inuu yihah shardi ma aha wa qiraaءaةu aayatin aayad aqrinteedii wey aayaddaas oo min alqur'aani qur-aanka ka mida fii ixdaahumaa ixdى اlkhudbatayn labada khudbo mid ka mid ah waa in lagu akhriyo aayad qur'aanka ka mida ah. laakiin waxaa shardi ah aayaddaas an takuuna mufhima waa in aayaddaasi ay noqoto aayad macno laga fahmi karo laakiin hadduu soo qaato tusaale ahaan ثuma nadara qur-aankii oo dhan wuxuu ka soo qaatay khadiibkii ثuma nadara de uma nadara xaggee loo wadaa qofku muxuu ka fahmi uma nadara qofkii siyaaqii soo waday suuradda intuu soo bilaabay aayadaha isku soo xijiyey uma nadara wuu fahmi karaa meesha laga wado laakiin khadiibka intuu soo istaagay ayuu wuxuu aayadba ka dhigtay uma nadara waana iska aamuso qur-aan kale maba sheegin dadkii dhegaysanayey faa'iido weyn kama fahmayaan aayaddaas uma nadara wuu fiiriyey xaguu ka fiiriyey qofkii qur-aanka soo waday oo suuradda la soo socday macnay u dhalinaya aayadda laakiin qofkii uma nadara looga bilaabay looguna aamusay iyadii oo wax kalena aan la daba dhigin macnooyinka ma fahmay qofkaas laka waa in aayad uu qof soo qaato khadiibku macaani iyo alla kacabsi iyo dardaaran muujinaysa waducaau ducihiiw lilmu'miniina mu'miniinta loo duceeyo fi اlأkhiirati fi اlkhudbati khudbada dhexdeeda loogu duceeyo khudbadaasoo alakhiirati ee ugu dambeyso waxaa kaloo shardi ah dadka muuminiinta ah khudbada ugu dambeysa inuu u duceeyo muuminiinta waa shardi weliba ducadaas waxaa shardi ah inaysan adduunye uun aysan ka sheekeyneyn ducadu hadduu la yihaaho allahuma wasic اlarزaaqa calayna ma suba alarزaaqa calayna saba walaa tajcal ilcaysha calayna kada ilaahu biilka noo fududee oo irsaaqadii ciriiri nagu noqotay irsaaqada ilaahu nagu shub wax kalena uusan ku ducayn khadiibkii khudbadaasi ma ansaxayso leanno arrin adduunya oo kaliya ku gaabsado hadduu walba wax ku gaabsanayo aakhirada muhima aakhirada ha ku gaabsado ama labadaba ha isku daro adduunkana ha ku duceeyo aakhiradiina ha ku duceeyo laakiin hadduu adduunyadii kaliya kusoo koobo khudbadii ma ansaxayso waa inuu aakhira meesha ku jirto mar ahmiyadda dhan waxaa loo nool yahay loo dhimanayo liأjli الآakhira aakhira in lagu liibaano wey waxaa nolosha dhan loo nool yahay adduunyada loona dhimanayo waxaa weye waa aakhiro noloshaydu inay kuu saxnaato oo naciimka iyo ridaha ilaahay la gaaro laakiin hadduu irsaaqadda iyo biilasha bis uu ku duceeyo allahuma suba calayna risqa saba walaa tajcal ilcaysha calayna kada ilahu irsaaqadda iyo biilka nagu shub ilahu culeysa nooga dhigin biilasha saas uu yihaaho kabacdina uu iska aamuso khudbadii ma ansaxayso waa in dembi dhaafka iyo ilaahay ridihiisa iyo jannada iyo xusnu اlkhaatimo iyo arrimahaas waa weyn oo muhimka ah waa inuu ku duceeyo shuruud اlkhudbatayn hadihi tani shuruud اlkhudbatayn waa labada khudbo shuruuddeeda waxaanu ka soo baxnay arkaantii halkan waxaanu ka gelaynaa shuruuddii labada khudbo shuruud اlkhudbatayni labada khudbo shuruuddeedu ثalaaثaةa caشhara saddex iyo toban shardi wey saddex iyo toban shardi ayaa loo shardinaa labada khudbo addukuuratu ninnimo wey qofka akrinaya oo khadiibka ah khudbada akrinaya waa inuu nin yahay haweeney haddii tidhaaho khudbadii jumcada ayaan akrin ma ansaxayso khudbadii salaadiina ma ansaxayso khudba haddaysan ansixin salaadiina ma ansaxayso wasamaacu maqal khadiibku wuxuu sheegayo waa inay maqlayaan ugu yaraan afartan qof wuxuu sheegayo waa inay maqlayaan weliba maqalkaas ay culimmadu sii faahfaahiyaanoo maqalka maxaa loola jeedaa ibn xajar alhaytami oo kale isaga wuxuu leeyahay maqalka waxaa loola jeedaa asamaau bilficli ficil ahaan iyo xaqiiqo ahaan waa inay ku maqlaan ugu yaraan afartan qof waxa ay maqlayaanoo maqlidda ay shardi taana waa arkaanta arkaan اkhudbatayn arkaanta waa in la maqlo waa shardi hadduu qisooyinka kale hadduu rabo iska gaabsado ilaa qisa ay walba shardina ma ahayn arkaan khudbadana kuma jirin waxa muhimkaa ah waa arkaanta arkaanta marka ugu yaraan afartan qof inay maqlayaan weliba xaqiiq ahaan ay u maqlayaan waa shardi cinda ibn xajar الhaytami ama sheekhan la yihaaho rimliga isagu wuxuu leeyahay iبn xajar haytami tusaale ahaan masalada maqalka khudbada wuxuu ka qabaa tusaale ahaan haddii masjidka matoor matoor hadduu ka agshidan yahay tusaale ahaan khadiibkiina khudbadii uu akhrinayo codbaahiyahanna uusan haysan tusaale ahaan khadiibkii matoorna meeshii waa ka shidan yahay markaasaa khilaafku imanaya labada sheekh iبn xajar haytami iyo rimli markaasaa khilaafkooda imanaya matoorkiiyaa marka lala maqli waayo matoorkii masjidka ka ag shidnaa ayaa khudbadii lala maqli waayo ibn xajar haytami wuxuu leeyahay khudbadaas ma ansaxayso oo in matoorka ama la demiyo ama lagu soo celiyo lanu xaqiiqa la rabaa in wax loo maqlo rimli wuxuu leeyahay isagu matoorkan lacalla hadduusan jiri lahayn horta ma la maqli lahaa matoorkana diidayay khadiibkii codkiisii kor uu u qaaday inta tabartiisa ah waxa diido mushkilada abuuray waa motoorka motoorka hadduusan jiri lahayn horta ma la maqli lahaa jawaabtu hadday haa tahay khudbadii waa ansaxday buu waa rimli marka masaladaas waa masalo maqalka khilaafkeeda ibn xajar ulhaytami iyo rimli ay isku khilaafsan rimligu wuxuu leeyahay asamaac waxaa loola jeeda asamaac walow bilquwa yani qofku inuu maqlayo laakiin xaqiiqa ahaan shardi ma ahane haddii waxyaalo buuq iyo matoor iyo dabayl daran iyo oo hadalka ka khaldaysa hadday jirto lacalla waxaasi haddaysan jiri lahayn waxaa la qadara ma maqli lahaayeen mise ma maqli lahayn haddii lacalla buuqaas iyo matoorada haddaysan jiri lahayn ay maqli lahaayeen dadka khudbadi khudbadaasi waa saxiix saasuu leeyahay rimli ibn xajar haytamina wuxuu leeyahay waxaan shidan iyo qayladan ilaa ay ka baaba'aan khudbadii xaqiiqa ahaan waa in loo maqlo ma ansaxayso wasamaacu maqalkiina waa shardi wa dhicitaankooda labada khudbo ay dhacaanna waa shardi fii khudati اlbeled ay fii abniyati fii khudati abniyatin dhisasyaalka dhexdooda meelaha magaalada dhismaheeda dhismaha inta magaaladu ay ka camiran tahay dhexdeeda waa in lagu akriyo labada khudbo haddii labadii khudbo lagu akriyo meel magaaladaba aan ka mid ahayn ma ansaxayso wadahaaratu dahaaro weeye can ilxadaثayn labada xadaث waa in laga daahir yahay dahaaradan yaa loo shardina khadiibka wey shuruuddan wax loo xiray khadiibka khudbada akrinaya labada xadaثba waa inuu daahir ka yahay xadaث asqar iyo xadaثkii weynaa labadaba waa inuu daahir ka yahay laakiin dadka dhegeysanaya ma loo shardinaa inay daahir yihiin markaas khudbada ay dhegeysanaya iyaga looma shardiyo iyagoon weyse qabin khudbadii waa iska dhegeysan karaan hadhow markaa way soo weyse qaadan karaan haddii rabaan yani dadka dhegeysanaya inay weyse qabaan shardi ma ah laakiin khadiibka weeye wax shardiga loo xiray khadiibka waa inuu weyse qabo wadahaaratu dahaaro wey can najaasati najaasadii waa in laga daahir yahay fil badani jirka looga daahir yahay wa maradana looga daahir yahay walmakaani makaanka la taagan yahay khudbada loo taagan yahana waa in looga daahir yahay yaa shuruudana iskale waa khadiibkii khadiibka khudbada akrinaya waa in jirkiisa iyo makaanka uu ku taagan yahay iyo dharkiisa intuba waa inay daahir yihiin wa satru lcawrati cawrada asturkeedii wey weli waa khadiibkiyaa loo shartay qofka khudbada akhrinaya waa inuu cawradiisu ay asturanta walqiyaamu istaag way istaaggaasoo cala alqaadiri qofkii awooday dushiisa ahaaday weli waa khadiibka shuruuddiisa khadiibka khudbada akhrinaya waa inuu istaag waa inuu khudbada uu ku akriyo isagoo istaaggii awood u leh hadduu yihaaho khudbadii labadii khudbaba waa la fadhiisanaha fadhigan ku akrinaya hadduu yihaaho ma ansaxayso laakiin haddii uu istaaggii uusan awoodi karin khadiibkii alqiyaam cala alqaadir layidhi maxaa baxay alcaajis can alqiyaam qofka hadduu istaaggii uu ka caajiso khadiibkii khudbada akhrinayay tusaale ahaan waa qof curyaana khudbo inuu akhriyana waa rabaa waa jiis gurguuranayo waa ka ansaxaysaa marka fadhigiis ilaa awoodo sida salaadda uga ansaxaysoo kale oo fadhiga uu isaga tukanayo salaadaha faradka curyaankaas waa akhrin karaa khudbadii laakiin sida fiican kutubta waxay leeyihiin haddiiba markaa uu ka caajisay waxaa fiican alistikhlaaf qof kale inuu yihaaho oo istaagii awooda war adigu khudbadii iga qabo an waad ujeedaa curyaan qofa ayaan ahay lakiin way ka ansixay curyaanka hadduu fadhigiisa ku akriyo khudbadii waljuluusu fadhi wey beynahumaa beyna alkhudbatayn labadii khudba dhexdoodii waa in la fariisto waa khadiibkii khadiibku waa inuu fariisto labada khudbo inta udhexaysa biqadri dumaniinati salaati salaada xasiloonideedii qadarkeedii ugu yaraan waa inuu fadhiisto khadiibka waxaa kaloo yani shuruudda khudbadiisa ka mida labada khudbo inta u dhexaysa khudbadii hore markuu dhammeeyey tii horena weli uusan bilaabin inta u dhexaysa xoogaa waa inuu fadhiisto fadhigaasna waa inuusan ka yaraan intii salaada lagu xasili jiray arkaanu salaad maalan rukuucii intii lagu xasili jiray rukuuca inta lagu xasiri jira waxaa ugu yaraa biqadri subxaan allah intii subxaan allahi la yidhaah aa ugu yaraed inta rukuuca iyo sujuudda lagu xasilo intaas waa inuusan fadhigiisu ka yaraan khadiibka walmuwaalaatu xirxihiirin weye beynahumaa beyna alkhudbatayn labada khudba dhexdooda waa in la xiriiriyo labada khudba dhexdooda waa in la xiriiriyo ulajeedada laga leeyahay maxay tahay bimacnaa beyna arkaanihima beyna arkaaniha khudbo kasta arkaanteeda waa in la xiriiriyo khudbo kasta arkaanteeda waa in la xiriiriyo oo waxaan xiriir la lahayn oo kalaam ajnebi ah waa inaan arkaanta khudbada aan lasoo kala dhexgelin haddii lasoo kala dhexgeliyo arkaantii maalan xamdigii iyo salligii nabiga salى اllahu عalيه wasalam ayaa waxaa lasoo kala dhexgeliyay wax khudbadaba ajnebi ka ah oo khudbadaba aan shaqo ku lahayn waxaa lasoo kala dhex geliyey hadday wax dheer noqdaan hadal dheeroo badan khudbadii eberow eberow walmuwaalaatu xirxiriirin way beynahumaa bayn alkhudbatayn labada khudbo dhexdooda iyo wa beyna asalaad iyo salaadii dhexdeeda waa in la xiriiriyo waxaa kaloo shardiga ah, khadiibku markuu khudbada dhameeyey oo mimbarkii uu ka soo degay salaadiina waa in allaahu akbar la yidhaha wax badan aysan u dhexaynin laba ragco wax qadar gaaraya laba ragco intii laga tukado laba ragco intii laga tukado haddii khudbadii iyo salaada xirashadeedii ay u dhexaysay laba ragco intii laga tukado khudbadii waa in lagu soo celiyo markaa waa bureysa waa in lagu soo celiyo haddiiba intii laba ragco laga tukan karo khadiibkii khudbadii waa dhameeyey salaadiina lama gelayo salaadiina lama gelayo waa la iska joogo ilaa laba ragca laga tukan karaa la iska joogo kabacdi allahu akbar la yihi salaadaasi ma ansixis khudbadii waa in lagu soo celiyo in lagu soo celiyo wa kownuhumaa kownu اlkhudbatayn labada khudbo ahaanshadooda way bilcarabiyati bilugati اlcarabiya luqo carabi ah waa in labada khudbaba ay noqdaan luqa carabiya waa in lagu khadbiyo af soomaali walaa luqo kale laguma akrin karo labada khudbo لأnn waxaa weeye lam yahbut can rasuuli الlah salى الlahu عalيه wasalam أnnahu khaطba bigayri luqa اlcarabiya luqa اlcarabiya wax aan ahayn weligii nabigu kuma khudbayn salى الlahu عalيه wasalam wakadalika khulafaauhu الraashiduun afartii khulafaa الraashiduun ee nabigu uu yihi ku dayda salى الlahu عalيه wasalam iyaguna luqa alcarabiya un bay ku khudbayn jireen waxaana la og yahay baahiyo inay jirtay mararka qaar yacni wax keenaya luqo kale in dadka loogu khudbeeyo iyadoo jirta ayaa luqadii carabiga lagu adkaysanayay xilligii saxaabada baahida jirtay waxaa ka mid ahaa xilligii khilaafadii sayidina cumar islaamku wuxuu gaaray dhulka faris oo dhulka hadda eeraan loo yaqaano eraanna luqa alcarabiya kuma hadasho shacabkeedu luqa alcarabiya kuma hadlaan dhulalka marka bilaadulcajab iyagoo islaamku gaaray ayaa masaajidda ka dhisan waxaa loogu khudbeynayey oo sayidina cumar khilaafadiisii luqa alcarabiya loogu khudbaynayo laakiin lama dhihin eh, waddanka aanu furanay waa waddan faris ah eraan islaamka gaaray shacabkuna khadiibka khudbadiisa ma fahmayaan marka luqa alfarisiya ha loogu khudbeeyo lama dhihin madaxweynihii xilligaa joogay sayidina cumar ma uusan dhihin marka waa khalad waxaa weeye in af soomaali khudbadii lagu akriyo weliba wakhtiyadan dambe waxaa yimid khudbadii dad af soomaali ku akrinaya markaa dee luqa alcarabiya bisifa caama yani si guudba dagaala ah lagula jiray oo gaalada iyo cilmaaniyiinta iyo kula jireen luqa alcarabiya in yani laga saaroba yani tacliimta iyo waxbarashada iyo jaamacadaha iyo iskoolaadka iyo waxa dhan ba luqa alcarabiya laga saaro oo laga dhigo luqada ugu horeysa caalamka oo dhan luqada ingiriiska laga dhigo gaaladu dagaal uga jiraan adiguna haddaad tiri masaajidii ha lagula dagaalamo luqa alcarabiya ka waran oo khudbadii ha laga dhigo af soomaali dagaalkeed qeyb ka mid aad ah noqotay adiguna dadkii gaalada ee luqa alcarabiya la dagaalamayey ayaad ku saf noqotay gaaladii waxay rabaan luqa alcarabiya inay la dagaalamaan masaajiddii la rabay in laga taageero luqa alcarabiya oo dadka lagu booriyo luqa alcarabiya leanna waa luqatu ahliljanna waa luqatu lqur'aan waa luqatu khayri khalqi waa luqatu shariica kulliha shareicadoo dhan luqa alcarabiya ku qoranta dhammaanteed masaajiddii la rabay marka dadka in luqa alcarabiya yani lagu booriyo haddii masjidkii lagala dagaalo luqa alcarabiya oo la yidhaha khudbadii yaanaan ku akrin soomaali ha lagu akriyo dee waxaad qeyb ka tahay marka dagaalka luqa alcarabiya gaalada ay ku hayaan qeyb ka mida ah. ayaad noqonay markaas marka waa arrin khatarteeda leh in luqa alcarabiya dadka la baro la jeclaysiiyo ayaa la reeyay mar walbaba wa ahaanshadooda way bilcarabiya biluqa alcarabiya way luqa alcarabiya aha wa maqashiinteeda way labada khudbo arbaciina afartan qof waa in la maqashiiyo labada khudbo afartankaas qof oo tancaqidu bihim ay ku xirmayso afartanka qof aljumucatu jumcadu ay ku xirmayso waxaa kaloo shardiga labada khudbo in la maqashiiyo afartan qof ugu yaraan weliba afartanka oo ugu yaraan la maqashiinayo waa inay ka mid noqdaan dadkii jumcadu ay ku xirmi jirtay dadka jumcadu ay ku xirmi jirtana shuruuddeedii waanu soo qaadanay waxaa ka mid ahaa inuu qofku rag yahay inuu mustawdin yahay oo waddanka uu degan yahay xorna uu yahay wa kownuhumaa labada khudbo ahaanshadooda weye waqta duhr waxaa kaloo shuruudda labada khudbo ka mid a ah, xilliga duhurka waa in labada khudbo la akhriyo haddii duhurkii oon la gaarin layska khudbeeyo shan saac iyo bar iyo meelaha haddiiba la iska akriyo labadii khudbo la iska sii hormarsanoo la yidhaah ma ansaxayso khudbadii haddaysan ansixinna salaaddii oo dhan isku xiran yihiin salaaddii o dhan ansixayni sunan اljumuca haadihi midani sunan اljumuca salaada jumcada sunooyinkeedii arkaantii shuruudihii kulli maadaama sheekhu uu ka soo hadlay sunnooyinka nabigu uu nooga tegey salى اllahu عalيه wasalam ee haddana si gaara u khuseeya salaada jumcada sunan اljumucati jumcada sunooyinkeedii kahiiratu way fara badan yihiin minhaa sunooyinkaas jumcada waxaa ka mid ah alguslu qubayskii ayaa ka mid ah sunooyinka jumcada <clears throat> waxaa ka mid ah qofku inuu soo soo qubaysto leanna waxaa weeye dadku wuxuu dhex gelahay jamaaco iyo dad muslimiin oo fara badan dadkii muslimiintu marka inaysan kugu dhibtoon dhididkaaga iyo qarmuunkaaga waa inaysan dadku aysan ku dhibton qofku waa inuu soo qubaysto isu soo carfiyo dharka cadcad uu soo lebisto sida nabigan uu samey jiray salى اllahu alيه wasalam wtakbi wاtabkiiru ka lahaadu ligayri اlimaami imaamka gayrkiis uu soo kallaho sunnooyinka jumcada ee nabigeenu salى اllahu alيه wasalam uu nooga tegey waxaa ka mid ah imaamka intaan ahayn waxaa loo sunneeyaa inay soo kallahaan aroorta hore in masaajidda la yimaado aroorta hore masaajidda in la yimaado lasii wardiyo salliga nabiga salى اllahu alيه wasalam khusuusan maalinta jumcaha nabigu aad ugala dardaarmay ummadda nabigeena salى اllahu alيه wasalam ina min afضali ayaamikum yowma اljumuca faأkhiruu min الsalaaةi calay faina salaatakum macruudaة calay waa xadiiskii abu daawuud uu sunankiisa ku wariyey biisnaad صaxiix nabigu salى اllahu alيه wasalam wuxuu yihi ina min afضali ayaamikum yowma اljumuca maalmihiina waxaa ugu fadli badan maalinta jumcada faأkhiruu badiya min الsalaaةi calay igu saliya keliya ma dhihin nabigu salى الlahu عalيه wasalam maalintaa jumcaha wuxuu yihi faأkiruu sali la akriyo keliya ma ahan badiya faأkiruu min الsalaaةi calay maalintaas jumcaha saligayga badiyu yihi nabigu salى الlahu عalيه wasalam marka inuu qofku intu soo hormaro saliga nabiga salى الlahu عalيه wasalam qur'aanka kariimka akhrintiisii ictikaafkii abwaab اlkhayraad oo dhan inuu ku dadaalo xilli hore uu yimaado sunnadu ligayr اlimaam la yihi maxaa baxay amaa qofka imaamka ah dee imaamkaas waxaa loola jeedaa khadiibkii khadiibkii khudbada akhrinayay lannahu gaaliban qofka khadiibka ah isagaa gaaliban imaamna noqda sida gaalibka ah marka isla meeshi waxaa loola jeedaa qofka khadiibka akhrinaya waa inuu asagu yimaado waktigii khudbada waktigii khudbada ayuu asagu imaanay wa tandiifu isnadiifintii sunnooyinka uu jideeyey nabigu salى الlahu عalيه wasalam waxaa ka mida inuu issoo nadiifiyo qof tandiifka qubays waaba la soo sheegay nadaafadan kale xaggee u socotaa labay kale yihiin nadaafadan kale waxaa weye cijyihii oo kale cijyihii oo kale qofku maaragta inuu soo jarto tinta hoose tinta hoose inuu maaragta iska soo xiiro yani inuu maarata kelkisha oo kale tinteeda uu iska soo rifo iska soo jarjaro wixii nadaafad jirkiisa khuseeyo o dhan ayaa soo gelay tandiifka walubsu hiyaabi dharka labiskoodii wey dharkaasu albiidi ee cadcad sunnooyinka waxaa ka mid a dhar cadcad inuu soo qaato maalintaas watadayubu iscarfinu inuu isu soo carfiyo oo wax udgaya uu qofku uu soo marsado hadduusan qofku muxrim ahayn ama qofka hadduu muxrim yahay xaj uu u xiran yahay ama cumr ay u xiran tahay de waa ka xaaraam oo lama ogola waxyaalo diiba inuu markaas soo marsado walmashyu socodkii wey bisakiinatin xasilooni inuu ku soo socdo si xasilan oo khushuuc iyo deganaasho iyo tawaaduc uu ka muuqanayo heybad waa inuu masaajidka ku yimaado walqiraa'atu aqrintii wey qur-aanka inuu aqriyo aw idikru ama dikrigii ilaahay fi dariiqi waddada dhexdeeda inuu qur-aanka ku aqriyo ama dikriga ilaahay uu ku aqriyo waddada markuu soo socdo ow amase hadduu waddadii ku aqriyi waayo qur-aankii iyo dikrigii fi lmasjid masaajidka dhexdiisa uu ku aqriyo intuu gurigiisa iyo masjidka inta u dhexaysa waa inuu qur-aanka soo aqriyo qur-aanka soo dureeriyo adkaarta soo akhristo salliga nabiga salى اllahu عalيه wasalam soo aqriyo masaajidka markuu yimaadana uu sidii oo kale u aqriyo walinsaatu aamus weeye fi lkhudbati khudbadii dhexdeedii la aamuso sunnooyinka waxaa ka mid a inta khadiibku uu khudbada aqrinayo qofku waa inuu yani aamuso oo uusan hadlin lannahu nabigeena salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu yihi man qaala lisaaxibihi walimaamu yakhdubu ansid aw sah faqad laga nabigu salى اllahu عalيه wasalam wuxuu yihi man qaala lisaaxibihi qofkii saaxiibkiisa ku yihaaha walimaamu yakhdub imaamkiioo khudbo akrinaya ansit aamus meesha ugu yaraa laga soo qaatay saaxiibkaaga ku dhinac fadhiyooo hadlayo buuqayaa tiri war naga aamus khudbaa socotee naga aamus waa meesha ugu yaraadaa laga soo islaada waaba fiican tahay taasaa xataa la diiday qofkii saaxiibkii sidaa ku yihaaha faqad laqaa wax bilaashuu ku hadla yihi nabigu salى الlaه alيه waslm wman laqaa falaa jumucata lah qofkii wax bilaasha ku hadlana jumcada ajirkeedii ma lahan ajirkii wuu kaa baaba waajibka un baa kaa dhacaya mooye barakadii iyo nafaxaadkii la rabay meesha inaad ka qaadatid way ku dhaaftay waa haddii qof buuqaya aad tiraha xataa naga aamus sharcigu ma ogola qof buuqaya naga aamus inaad tiraahid lama ogola insaad allah subxaana wa tacaala